alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira xadiidkaa su-aashu ku saabsan tahay ina allaha khalaqa aadama calaa suuratih tafsiirka la fasiraayo xoogaa waa la isku khilaafay aqwaal baana ku sugan jamaahiirta ahlu sunnuhu waxay mareen in damiirka loo celiyo ilaahay macnuhuna markaa u dhacaayo inuu ilaahay wuxuu abuuray aadam isagoo aadam uu leeyahay weji iyo indho iyo samci iyo basar yacni suurada nooca laga tilmaamayo loogamana jeedo siday jamaahiirtu mareen tashbiih inuu koobsanayo taas yadaa loogama jeedo oo wejiga aadam ma shabbahayo lama mid aha wejiga ilaahay tashbiihu waa baatil laysa ka milihi shay ilaahay wax la midi ma jiro wax shabbahaa ma jiro sifaadka ilaahay sifaatka makhluuqaadka ma shabahaan marka waxaa laga tilmaamayaa yani iyadoo wejigu aanu wejiga la mid ahayn ba aadamna weji ilaahay u yeelay sida laynoo sheegay ahlu jannaha markii laga warramayay calaa suurati alqamar wejiyadoodu inay noqonayaan waxaana la garanayaa inaan qamarka iyo wejiyada ahlu jannuhu tamaam almuwaafaqa aynay iswaafaqsanayn taasaa la garanaya taana waxay yidhaahdeen tashbiihii la diidaayey noqon mayso jamaahirta culammadu siday mareen saas weeye ee imaam axmed ibnu xambal iyo a'immadii kale salafka badankoodu ay sheegeen waa ariiqadaha wajhun aakhar bacdi kale waxay mareen in damiirka ilaahay loo celiyo laakiin waxay yidhahdeen waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq qowlka hore wuxuu ku dhisan yahay waa min baabi idaafati alsifati ila almawsuuf qowlkan labaad wuxuu leeyahay damiirka ilaahay waa loo celinayaa laakiin waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq suuraddii ilaahay uu abuuray suuraddu waa suura makhluuqa lilah sida ardullaah iyo samaa'ullaah iyo khalqullaah iyo naaqatullaah loo yidhaahdo oo makhluuq khaaliqa loogu idaafeeyo noocaasoo kale weeye suuraddiisii buu ilaahay u abuuray aadam waxaa loo jeedaa suuraddiisii makhluuqada u ahayd ee uu isagu abuuray ilaahay marka assuura loogama jeedo suura yacni sifa ahaan ilaahay ugu sugnaatay ee suuro ilaahay khalqi ahaan ugu sugnaatay ayuu ilaahay aadam ku abuuray kaasi waa qowl labaad qowl saddexaad wuxuu leeyahay damiirka waxaa loo celinayaa aadam in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ay calaa suurati aadam suuraddiisii aadam u sugnaatay ayuu ilaahay aadam ku abuuray bacdi baa waxay yidhahaen faa'iidada ku jirtaa maxay tahay shay walba ilaahay sida uu shaygaasi yahay inuu u abuuray shay kastoo makhluuqah badaahatan waa la yska garanayaa faa'iidada ku jirta maxay tahay waxay yidhaahdeen aadamiga kale waxaa la yaqaanaa inay qaataan tatawur yacnii xaalaat inay u kala intiqaalaan ilmo aadam waxay calool galaan iyaga oo nudfa ah calaqay noqdaan mudqay noqdaan yacnii saasay markaa u korayaan laakiin aadam mar keliya la abuuray suuraddan dhammayska tiran ee u abuuran yahay baana loo abuuray xaalaadkan intiqaalkee kala duwan ma soo marin bini'aadamkii marka dambe waa dhalanayaa marka hore waa urjiif xaalaad kala duwan baanu marayaa marka dambe uu dhashana wuxuu marayaa xaalado kala duwan inuu ilmo yar oo sabi'a yahay oo daragadda jiifa oo naaska jaqaya oo aan fadhiisan karin haddii la fadhiyo aan fadhin karin kadib waa soo e, koraya ilaa uu gaaro heer uu fadhiisan karo marka dambe uu gaadho heeruu gurguuranayo fadhiga uu xejinayo kadib uu gurguuranayo kadib marka waxa weeye waa haddana la joojinaya waa istaagayaa istaaggu haddana xojinayaa gidaarada laga yaabaa inuu ku socdo adigu xaalaadkaa garanaysaan ayuu saa u soo mareen marka faa'ida la'aan maahee waxaa laga tilmaamayaa isagaan intiqaaladaa soo marin baa sidan loo abuuray alqowl araabic waa ka ugu dambeeye waa in damiirka loo celiyo madruubka la garaacay oo maadaama xadiisku sheegaayo idaa daraba axadukum falyattaqi lwajha fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratih iyo laa tuqabbixi alwajha fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratih waxaa laga tilmaamaya calaa suurati madruub alimaam axmed ibnu xambal aad iyo aad buu u radiyey in damiirka loo celiyo madruubka oo waxau yihi wa ayu suuratin lihaada cinda khalqi aadama markii aadam la abuurayay kani suuraddu lahaa maxay tahay maba jirin see suuradiisaa loogu abuuray loo yidhahda madruubkan dib ka iman doona wakhti dambe wa kadalika qowlka kale odhanaya in damiirka loo celiyey aadam waa radiyey oo wuxuu idhi wa ayu suuratin liaadama cinda khalqih aadam suuradda u sugnaatay maxay ahayd marka la abuuraayo aadam ila calaa suuratihi waxaa laga garanayaa oo laga fahmi karaa in suura jirta yacni loo abuuray aadam sida mashhuurka ka ahayd ahlusunna waljamaaca waxay ahayd qowlka hore xataa ashaacirada qaarkood qowlkaas waa tilmaameen ibraahim albaajuuri kitaabkiisa tuxfat lmuriid sharxu jawharati tawxiid wuxuu ku sheegayaa isagu ra'yigiisa salafku inay tafwiid ku sameeyeen oo ka gaabsadeen waa siduu isagu u qabay oo tafwiid mutlaqa oo xataa aslulmacnaa ay tafwiidinayaan sifaatka salafku kumay samayn laakiin tafwiid muqayaday salafku sameeyeen oo ah kayfiyada iyo kunhigiiyo xaqiiqada inay ka gaabsadaan laakiin aslulmacnaa sifaatka waa sugayeen asalka macnaha macnaha caamkaa waa sugayeen ee aslulmacnaa ah laakiin macnaha khaaskaoo kayfiyada ah taasay ka gaabsanayeen halkaana waxaan ku ishaarayaa cibaaraadka qaarkood oo bacdu a'imma laga soo naqliyey walaa macnan markay leeyihiin muraadkoodu wuxuu yahay macnaha khaaskaoo kayfiyadiiyo kunhigiiyo xaqiiqada ah inay leeyihiin garan mayno marka isma diidayso salafka qaarkood inay fasireen qaarkoodna macnaha nafiyeen macnahay nafiyena waa almacna alkhaas lilmacna alcaam macnaha khaaskuna wuxuu noqonayaa kunhiga iyo kayfiyadi iyo xaqiiqada laakiin macnaha caamkuwa aslulmacnaa ah waa sugayeen bidaliil fasiraaday fasirayaan uma istawa ila asamaa in mujaahid ku fasiray cala abulcaaliya ku fasiray irtafaca sida ku soo aroortay fii saxiixi albukhaari waxaa la mida alraxmaanu cala carshi istawa marka ibraahim albaajuri wuxuu odhanayaa salafku xadiiskaas in allaha khalaqa aadama calaa suuratih waxay ku sameeyeen tafwiid macnihiisa waa ka gaabsadeen khalafkuna waxay yidhaahdeen yacni suurada ilaahay ayuu ilaahay ku abuuray aadam oo inuu yahay samiic basiir weji uu leeyahay aadam wahaakada kole wakhti hore igu dambaysay naxwa haada ayuu sheegi jiray isagoo u nisbaynaya khalafka almuhim culamada qaarkood waxay sheegeen ahlu sunnuhu inay ku ijmaacsanaayeen damiirka in ilaahay loo celiyo wax khilaafo arrinkaa ku saabsan oo abuu thawr ka horreeyey inaan la ogeyn cidda ugu horraysay ee markaa sidaa khilaaftay inuu ahaa abuu thawr iyo bacdu ahli ahlilbasra taasna waxay ka dhigan tahay kaanahu inuu ijmac ku soo naqlinaayo in ahlu sunnuhu saa isla oggolaayeen saas aawadeed riwaayada la soo wariye sheegaysaa ina allaha khalaqa aadama calaa suurati araxmaan imaam axmed ibnu xambal xadiiskaa waa saxiixinayey iyo isxaaq ibnu raahweyhi culammada qaarkood sixadiisa xadiiskaa waa ka hadleen riwaayada saa sheegaysa calaa suurati araxmaan waxaana ka mida culammada ka hadashay ibnu khusayma imaamu ala'imma waxaanu u sheegay saddex cillo ayuu u sheegay wakada albani isaguna waa ka hadlayoo waa daciifiyey xadiiskaas xadiiska ziyaadadaa sheegaya calaa suurati araxmaan waa daciifiyey wuu ta'awulay ibnu khusayma oo wuxuu ku fasiray inaan damiirka ilaahay loo celin culamada qaarkood waxay yidhahdeen masalada uu ku dhacay ibnu khusayma waa zallo ka dhacday kuma tabdiicinayno waxaana la ogsoon yahay imaam ibnu khusayma sifatu suura inuu ilaahay u sugayey laakiin khusuuska xadiiskan in suurada looga jeedo suuratullah ayuu khilaafay laakiin sifatu suura in ilaahay loo sugo asal ahaan mid diiddanaa ma ahayn mid diiddanaa ma ahayn marka culamo badani waxay odhan jireen waa zallo ka dhacday ibnu khusaymay odhan jireen taasna waxay ku dhisan tahay sidaa mashhuurka ka ahayd ahlu sunnaha ee a'immadu ay sheegeen ee aan khilaaf horreeyey la ogayn abu thawr iyo ciddii la wakhtiga ahayd ka horreeyey in laga soo qaadayo kaannahu inuu ijmaac khilaafay marka masaladu aqwaasha laga yidhi saas weeye asheekhu alalbani sidii ibnu khuseyme ayuu raacay waxaanu odhanayaa xadiiska laftiisa waxaa ku sugan qariino caddaynaysa damiirku inuu u noqonayo aadam u noqonayo oo waxaa la socotaa fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi tuuluhu fi samaa'i sittuuna diraca damiirkani siduu aadam ugu noqonaayo tuuluhu ay tuulu aadama sittuuna diraca ayaa damiirkan horena aadam u noqonaya khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masaladan waa muctarak wax badan baana laga qoray culammadu aqwaashay ka yidhahdeenna saas weeye waa mas'alo kutubo gaara laga alifay ruduuda ka dhaceen aad yo aad niqaashka la niqaashayo loogu dheeraaday qowlka ugu horeeyana jamaahiirta ahlu sunnuhu ay mareen waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa iimaanka alimaamu alxumaydi wuxuu ka mid yahay qolyaha sunnada ku daraya oo wuxuu odhanaya aliimaanu qowlun wacamal camal yaziid wayanqus laa yanfacu qawlun ila bicamal walaa qawlun wa camalun ila biniya walaa qawlun wa camalun wa niyatun ila bisunna marka afarta arrin waa isku daraya ahlu sunna waljamaca waxay qabaan iimaanku inuu yahay qawl iyo camal yaziid wa yanqus ama qawl iyo camal iyo ictiqaad bicibaara ukhraa marka la odhanaayo qawl iyo camal ama qawl iyo looma jeedo odhaah kastaa iimaankay soo gudagelaysa ama camal kastaa iimaanku soo gudagelayaa muraadku ma aha ama ictiqaad kastaa iimaanku soo gudagelayaa muraadku ma aha ee odhaahda wanaagsan ee shahaadataynku ka mid tahay waxyaalaha kalee taacadee lagu hadlaa ka mid yihiin hadday dikri tahay hadday qur'aan la akhriyo tahay baa iimaanka soo gudagelaya laakiin hadallada macaasida lagu hadlaa ama kufriyaad lagu hadlaa ama gaalnimo lagu hadlaa ama bidca lagu hadlaa laysat min aliimaan qowl kastaa iimaanka kama mid aha camal kastaana iimaanka kama mid aha waa camalkii san waa camalkii wanaagsan ee sharcigu amray ima amra iijaabin wa ima amra istixbaab ama amar waajibinayo sharcigu u amray ama amar uu sunnaynaayo uu amray ayaa iimaanka soo gudageliis laakiin camalkii xumaa ee gaalnimada ahaa ama macaasida ahaa ama nifaaqa ahaa ma soo gudagelayo iimaankii ictiqaadka saasi si ictiqaadka saxiixa ah ayaa iimaanka ka mida sida arkaanul iimaanka in la rumeeyo sida wax kastoo uu nebigu la yimi sala allahu alayh wasalam in la wada rumeeyo oo la ictiqaadiyo oo la yaqiiniyo oo ikhlaas lagula yimaado marka muraadka looga jeeda qowl iyo camal ama qowl iyo camal iyo ictiqaad waa saas wixii xumi marnaba iimaanka kama mid ah waxyaalaha iska mubaaxaadka iimaanka soo geli maayaan waxyaalaha taacaadka iyo qurubaadka iyo acmaasha saalixa ah iyo ictiqaadka saxiixa ah ayaa iimaanka soo geliya waxaa u daliila sida ahlu sunna waljamaca ay yidhaahdeen qowluhu tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa ilaahay wuxuu inoo sheegay mu'miniintu inay yihiinoo qura kuwa marka ilaahay la xuso qalbiyadoodu ay baqayaan marka aayaadka ilaahay lagu akhriyana iimaan ay u kordhinayaan rabbigood oo qurana tala saaranaya kuwaasaa mu'miniintii iimaankoodu dhammayska tirnaa ah kuwaasoo salaaddii oogaya oo tukanaya oo siday tahay ula imanaya waxaannu ku arsaaqnay wax ka midana baxsanaya buu ilaahay yidhi wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun waa shan umuurood ulaa'ika hum almu'minuuna xaqaa kuwa shantaa la yimi waa kuwii mu'miniinta ahaa iimaan xaqa oo dhabah waa kuwii rumeeyey ashyaadani waxay u qaybsamaan qaarkood waxay ka dhacayaan qalbiga oo talasaaradku qalbigu ka dhacayaa oo qalbiyadu inay baqaan waxay ka dhacaysaa qalbiga waa camal qalbi tawakulkuna waa camal qalbi iimaanku inuu kordhayaa xagga qalbigana waa ka kordhaa xagga acmaashana waa ka kordhaa aahiran wa baatinan waa kordhaa marka camal qalbiga waa ku jira aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun waxay koobsanaysaa salaaddii intaba odhaahdii camalkii niyadii ama ictiqaadkii intaba waa koobsanaysa oo salaaddii waxay leedahay odhaahyo takbiirat alixraam wa taxriimuha atakbiir waxaa lagu xarmadaa waa allahu akbar baa lagu galaa qur'aan la akhrinayo sida faatixadoo kale ayaa ka mida ataxiyaad la akhrinayo adkaaraha la odhanayo ee dikriyada ah sida takbiiraat alintiqaal sida tasmiica sida tasbiixaha sida ducooyinka lala imanayo kullu dalika waa aqwaal waxay salaaddii leedahay camallo la qabanayo waa qiyaam rukuuc ictidaal sujuud fadhi u dhaxeeya sujuudaha iyo fadhiga lagaga baxayaba dee fadhiyada atixiyaadka marka waxay leedahay acmaal daahirana waa leedahay camal qarsoonna waa leedahay hadday tahay niyada la niyeynaayo ictiqaadka la ictiqaadsan yahay ikhlaaska lagula imanayo marka anwaacdii dhammaan waa koobsanays qowl camal niyo ama qowl camal ictiqaad waa koobsanays ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay zakadana la imanayaanoo bixinayaan zakada wa mima rasaqnaahum yunfiquun aayaddu waa ka guda ballaadhantahay zakadu way ka mid tahay waxa soo gudagelayaan wax kastoo ilaahay dartii ay u bixiyaan waajib ha ahaado inay bixiyaan ama sunno ha ahaatee way soo gudagelaysa shantaa cidda la timi ayaa mu'miniin iimaankoodu dhab yahay ah ulaa'ika hum almu'minuuna xaqaa waxaa kaloo u daliila madhabka ahlusunna waljamaca ay ka qabaan iimaanka wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaan mid doonaya inuu lumiyo iimaankiinna iimaankiinna waxaa looga jeedaa salaaddiinna looga jeedaa au tukateen beytulmaqdis sida axaadiista ku soo aroortay markii madiine loo hijrooday lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood baa waxaa loo tukanayey baytulmaqdis baa loo tukanayey kadib baa qibladii la nasakhay oo waxaa loo nasakhay kacbada qad naraa taqalluba wajhika fi asamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam qibladii waxaa laga yeelay kacbada yuhuuddii baa waxay yidhaahdeen salaaddiinna aad baytulmaqdis u tukan jirteen iyo taa hadda u tukanaysaan kacbada maka labada midbaa baatila shubha caynkaasay keeneen waxaa soo degtay aayadda wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma doonaayo inuu lumiyo iimaankiinna bimacnaa salaaddiinna mufasiriinta qaarkood waxay ku soo naqliyeen ijmaacu lmufasiriin inay ku ijmaacsan yihiin iimaanakum in looga jeedo salaatakum marka xadiiska iyo ijmaacuba waxay sheegayaan iimaanka in salaadda laga wado oo salaadda looga jeedo taasi waxay caddaynaysaa salaaddu inay iimaanka ka mid tahay acmaasha saalixa ayna iimaanka soo gudagelayaan qolyaha murji'adu waxay dooneen inay ka jawaabaan aayadda qaarkood waxay dooneen inay yidhaahdeen iimaanka loogama jeedo salaadda qaarkoodna markay daafici kari waayeen waxay yidhaahdeen salaadda ha looga jeedo laakiin waxaa looga jeedaa ictiqaadkiina salaadda ictiqaadsantihiin inay waajib tahay ilaha idinka lumin maayo taasina waa macnihii oo la bedelayo oo macno kale loo taxriifinayo oo lagu awilaayo waxaa kaloo u daliila sida ahlusunna waljamaca ay qabaan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee ku soo arooray saxiixaynka aliimaanu bidcun wa sittuuna shucbah faaclaaha qawlu laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba qaarna waxaa ku soo arooray shaki ruwaadda qaar ay shakiyeen bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuuna a'immada qaarkoodba mid bay arjaxaan hadda laakiin taasi muraad inuu ma aha iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood ama iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama dhowr iyo toddobaatan gobol weeye riwaayo jasminaysoo siyaadada sheegaysaa maadaamay soo aroortay oo shaki ka maran ta ziyaadada aba arjax ah inkastay a'immada qaarkood bidcun wa sittuuna ay arjaxeen marka dhowr iyo toddobaatan gobol ama dhowr iyo toddobaatan qaybood iimaanku weeye faacalaha aclaha qawlu laa ilaaha ila allah waxa ugu koreeya gobollada iyo qaybaha iimaanka orodka la odhanayo laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can altariiq waxaana ugu hooseeya waddada in laga duwo waxa dadka dhibaya walxayaa'u shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida marka iimaanku shay waaxida ma aha waa duu shucab iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo furuuc buu leeyi wuxuu leeyahay shucab iyo qaybo wuxuu ka kooban yahay canaasir mutacadida dhowr iyo toddobaatankaa gobolba iimaankaay soo gudagelayaan mid waliba wuxuu noqonayaa juz iimaanka ka mida nebigu ma tixin oo ma tirin dhowr iyo toddobaatankii gobol mid mid uma sheegin ka koowaad waa kaa ka labaad waa kaa ka saddexaad waa kaa ka afraad waa kaa ilaa uu dhammaynayo ma sheegin nebigu sala allahu alay wasalam bacdu ahlicilmi baa ijtihaadan waxay is yidhaahdeen bal hadda tiriya markaasay tacdaadkooda gudagaleen biijtihaadihim maadaama la garanayo wixii iimaan soo gudagelaya la garanayo laynaga wada rabana mar haddaan laynoo cayimin ee kii ugu sarreeyey iyo kii ugu hooseeyey bes laynoo sheegay fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah wa aclaa shucabi aliimaan kii ugu hooseeyeyna waa laynoo sheegay wa adnaaha imaadat aladaa can iariiq xishoodkiina waxaa laynoo sheegay qayb ka miduun inuu yahay laakiin mawdica uu kaga dhaco laynoma sheegin inta u dhaxaysa waxaynu garanaynaa ashyaada kale inay soo gudagelayaan calaa haada waxay noqon kartaa ashyaada qaarkood inay israacaan waxaynu garan karraa iimaankii shucab inuu xadiiskaasi u sugayo qaybo badan inuu ka kooban yahay marka wuxuu u daliil yahay madhabu ahlisunnati waljamaca saas aawoodee xadiiska wax kaga daran murji'ada ma jirin ilaa qaarkood ay dooneen inay xadiiska daciifiyaan maca kownihi fi saxiixayn markaasaa qaarkood lagu soo arooriyoo la yidhi aad ittihaamaysaa markaad ku tuhmaysanaysaa xadiiskan waa kee ama ku daciifinaysa sababtiis ma hebelba ma ya qaar waxay yidhaahdeen xadiiska shakaa galay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aw bidcun wa sittuuna waa shaki shakiguna hubitaankii shayga la hubay buu ka hor imanayaa taasi waxay caddaynaysaa raawigu inaanu dabdin siduu xadiisku ahaa marba hadday caynkaa tahay xujo ma noqonayo waa shubha daciifa waayo inuu ka shakiyey ma bidcun wa sittuunuu yidhi mise bidcun wa sabcuunuu yidhi uu ka shakiyey laakiin uu hubo labadaa mid inay ahayd aynay ka baxsanayn dee xujadii waa ku sugan tahay waayo kay noqotaaba isaga xuju ku yahay mid weliba xuju ku yahay qadarka shakigu galayna ma aha iimaanku inuu shucab leeyahay iyo inaanu lahayn ee qadarka shakigu galay shucab waa leeyahaye shucabka cadadkoodii ma waxay ahaayeen dhowr iyo toddobaatan mise dhowr iyo lixdan qadarkaa keliyu galay kay u dhacdaba haddii laga soo qaado alaqala almutayaqan qadarka ugu yar ee la hubo oo dhowr iyo lixdanka ah dee waa xujatun calayk xujo kugu noqonaya markaas waxaad kaloo ku dartaa inay soo aroortay riwaayaadka qaarkoodoo shakiga ka maran oo jasminaysa maadaamay sidaas tahay xadiisku kolleyba waa cad yahay inuu xujo ku yahay ta kale xadiiska waxaa lagula kulmay isagoo bukhaari iyo muslim ku suganna qabuul waa lagula kulmay oo cid sixadiisa ka hadashay lama oga ummaddu qabuul bay kula kulantay xadiiska noocaasoo kaliyana wuxuu noqdaa qaci ayuu noqdaa oo hubuutkiisu yaqiini buu noqonayaa adiladaasi calaa kulli xaal waxay inoo caddaynaysaa sida ahlu ahlusunna waljamaca qabaan inay tahay sida saxiixa ah waxaad ku dartaa ijmac sunna waljamaca ay ku ijmaaceen ictiqaadkan imaam albukhaari wuxuu yidhi kun shiikh baan axaadiista ka qoray oo mid weliba uu odhanayay iimaanku waa qowl iyo camal yaziid wayanqus laakiin qadarkaasi ijmac sheegi maysee hadalla kaga cad ijmaaca ayaa jira abu araazi alraazi abu zurcat araazi kitaabkooda caqiidada ah aslu sunna waxay ku sheegeen caqiidaday qoreen inay tahay culamaa'ul amsaar oo dhan beled kastay joogaanba buldaanta islaamka kulligood inay caqiidadan ku kolansanaayeen oo dhammaan isku waafaqsanaayeen waxaana ka mid ahaa iimaanku waa qowl iyo camal yaziidu wayanqus imaamu shaafici wuxuu soo naqliyey isaguna ijmaaca iimaanku inuu qowl iyo camal iyo niyo yahay saasuu ijmac ku soo naqliyey a'immo kaloo badan baa iyaguna ijmaaca soo roray ijmaacuna waa xuja sharciya qolyo haddaba khilaafay ictiqaadka ahlusunna waljamaaca kuwa yidhi iimaanku waa macrifo keliya qutlaanka qowlkoodu waa iska cad yahay kuwa yidhi iimaanku waa garasho keli ah hadalkoodu inuu baatil yahay waa waadix waayo yuhuuddu waa garanayeen nebigu nebi xaqa inuu yahay waa garanayeen haddana macrifadaa mu'miniin kumay noqon aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waxay nebiga u garanayeen nebinimadiisa iyo nebi xaqa inuu yahay siday ubadkooda u garanayeen haddana mu'miniin kumay noqon wuxuu kaloo allah yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa yacni waa dafireen fircawn iyo cidda la socotay xaq iyagoo garanayay dafireen iyaga oo nafahoodu ay yaqiinsatay ayay dafireen marka istiqaanu nafsi yaday jirto haddana mu'miniin kumay noqon qaala laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu asamaawaati waalardi basaa'ira wa inii la adunnuka yaa fircawnu mahbuura garashadii inay jirto ou garanayo inuu ilaahay jiro aayaadkanna allah soo dejiyey inuu fircawn garanayo ayaa nebi muuse sheegay calayhi salaatu wasalaam haddana fircawn macrifada iyo garashada muumin kuma noqon fa inahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun adilabada maa jirta qolada tidhi iimaanku waa tasdiiqu lqalbi keli ah yagana hadalkooda waxaa ka hor imanaya adilada aynu sheegnay ee hore oo shucabka iimaanka inay ugu korayso laa ilaaha ila allah fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah waxay cuskadeen iyagu ereyga iimaan luqada carbeed tasdiiq baa la yidhaahdaa oo rumayn ah rumayntuna waxay ku dhacdaa ta qalbiga ta afka laga rumaynaya ma soo gudagelayso warka ay sheegeenna baatil weeyo luqada carbeed marka la yidhaahdo waa tasdiiq lagu yidhaahdo sida ay sheegayaanba loo raaco dee tasdiiqii inaan ka afku soo gudagelayn deliil uma hayaan masalan ruux hadduu kuu qirsan yahay oo uu qalbigiisa ka garanayo in waxan adigu aad leedahay laakiin afkii aanu ka qirin miyaa la odhanayaa saddaqa waa rumeeyey ama waa u rumeeyey miyaa la odhanayaa maya tasdiiqi ilaaba ilaa inuu noqdo qalbi keli ah aan wax kale soo gudagelayn naqlina uma hayaan adilada aynu sheegnayna waa caaridaysaa fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allahna waa ka hor imanaysaayo qowlkii in lagu hadlo afka iyo qalbigaba laga yidhaahdo baa soo gudagelaya qolyaha yidhi maya afka in laga rumeeyo qalbigana laga rumeeyo keli ah tasdiiqu alqalbi iyo tasdiiqu lisaan ayaa iimaan ah luqada carbeed baana noogu daliila acmaasha la samaynayaana tasdiiqa ma soo gudagelayaan waxaa lagaga jawaabayaa ugu horrayn iimaanka inay soo gudagelayaan acmaasha saalixaahi addilaynu u keennay shaygana adille haddii loo hayo carabiya sidan sheegaysa laguma daafaco wuxuu sheegayaa sheekhulislaam ibnu taymiya ahlulbidacu waxay deliishadaan biallugati waalcaql abwaabtan marka laga hadlaayo luqa iyo caqli bay deliishadaan bayaanka sharciga ah ee nebigu caddeeye in la raaco weeye hadal aan fiicnayn bay ku hadleenoo waxay yidhaahdeen maye nebiga sala allahu aleyh wasalam sharciyaadka inuu caddeeyaa loo soo diraye dadka luqada inuu baro looma soo dirin arrinkanna waa arrin luqawi ah luqada sidan iyo sidan baa lagu yidhahdaa yaa waxaasi munaasib ma aha qadarinta nebiga la qadarinayaana mid u munaasiba ma aha nebigana wax kastuu sheego waa in sidooda loo raacaa ruuxu inuu si ismoodsiiyo inuu u khilaafo maaha shaygii nebigu si ku tacriifiyo ku sheegay macnaheedu maaha luqada carbeed buu macnahan ku yahay haddii sidaasi sidii luqada carbeed lagu yaqaano ay khilaafsan tahay waxay noqonaysaa sharcan baa sidan marka ay tahay tacriif sharci ah oy nebiga laga aqbalo laga qaato ay tahay waa tacriif sharcigay noqonaysaa saas aawoodee iimaanku wuxuu leeyahay xaqiiqa sharciya waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye maaha arrin luqawi ah waxaynu ka hadlaynaa xaqiiqada sharciya xaqiiqa sharciya oo iimaanku sharciga ku leeyahay waa maxay saas aawoodee in luqa ku caaridaan ma aha waayo waxaynu ka hadlaynaa waa tacriifkiisa sharciga ah ee tacriifka luqawiga a maaha waa jawaab jawaab labaad waxay tahay in la yidhaahdo haddiiba laydin raaco la sallimo hadalkaa sheegaysaan fardan wa taqdiiran cala tanazul yaa idinku yidhi acmaasha tasdiiq lama yidhaahdo man aladii qaala lakum kuma saa idinku yidhi acmaasha tasdiiq waa la yidhaahdaa waxaana u daliila xadiiskii asar kow nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibuh alcaynaani tasniyaan ila aakhirih waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibuh ayuu ku khatimaan xubinta tarankuna ama way rumaysaa oo zinadii kaga dhabaysaa ama way beenisaa oo muqadimaadkii zinada isagoo shakhsigu la yimi ayuu zinadii weynayd aanu ku dhicina ka baaqdaa farjigii baa loo tiiriyey tasdiiq iyo takdiib binasi alxadiis waa midda kale asarka xasan xasanulbasri wuxuu odhanayaa laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walaakin maa waqara fi alqalbi wa saddaqathu alacmaal iimaanku waa waxa qalbiga ku sugnaada oo camalladuna ay rumeeyaan marka warka ku saabsan acmaasha tasdiiq lama yidhaahdo yacni sidaasaa loo radinaya sida nusuustii adilada ku soo aroortay in la raacaa waajiba waxay yidhaahdeen acmaashu inaynay iimaanka soo gudagelin waxa u daliila waa laysku cadfay alladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waalcatfu yadullu cala almughaayara cadafkuna wuxuu ku tusinayaa kala duwanaansho jawaabtu waxay tahay mughaayaradu waxay noqotaa marba nooc bay u dhacdaa oo mar waxay u dhacdaa tabaayun laba shay oo kala duwan mar waxay u dhacdaa cumuum iyo khusuus yacni waxa weeye mar waxay u dhacdaa alfaaddu inay kala duwan tahay ka cadfi sifaati bacdiha cala bacd wahlumajara waa soo koobayna waa dhici kartaa shay khaas iyo shay caama in laysku cadfo sida markaa jibriil loogu cadfaayo malaa'igta tanazzalu almalaa'ikatu waaruux ruuxna wuxuu ka mid yahay malaa'igta malaa'igtii lagama bixin ee gaar baa loo xusay man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa jibriila jibriil waxaa lagu cadfay malaa'igtii waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfay shay guud waa ana arrin caqli ahaan la garanaya waa ragow kaca oo hebelow sii kac hebel raggii miyaa laga saaray talo maxaa lagu magacaabay haddii laga saaray maya lagama saarine eh. takhsiis gaaraa la sheegay ragga waa ku jira gaarna waa loo xusay jawaab kale bacdu ahlicilmi waxay maraan iimaan haddii la itlaaqo camal aan la raacin acmaashu waa ku guda jirtaa ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca laakiin marka iimaan iyo camal laysraaciyo kala laba macnay noqdaan haddii laakiin camalka aan la raacin lahayn camalkuna waa soo gudageli lahaa taasina waa ariiqo la yaqaan oo nadaa'ir shareecada ku leh nadaair bay leedahay saas aawadeed qowlkaas murji'adu waa qowl baatila qolyaha khawaarijtu maxay kaga bedelan yihiin hadday tacriifkii waafaqeen waxay kaga bedelan yihiin waxay leeyihiin dembigii kabiiradee lala yimaado ama waajibaadkii laga tago ayaa iimaankii bilkulliya lagaga baxaya oo ruuxu ku gaaloobaya qolada muctasiladuna ay leeyihiin iimaankii waa kaga baxayaa laakiin gaalnimadii ku geli maayo waxaa caddaynaya dembiga weyn ee kabiirada ruuxu inuu la yimaado inaanu kaga baxayn diintii bilkuliya adillo badan baa u daliila ruuxii markaa dil la yimi badrheedh ah oo qof muumina dilay hadduu dilkaa ku noqon lahaa murtad diintii ka noqday oo ka baxay bilkuliya dee lama yidhaahdeen dilkiisu wuxuu ku xidhan yahay inay warasada iyo awliyaaulmaqtuul ay doortaan qisaasta oo hadday cafiyaanna wuu ka dhacayaa dilku oo waa ka jabayaa haddaynay cafinna waa loo dilayaa waayo dilkaasi ma ahaa dilkii ahaa qatlu murtad man badala diinahu faqtuluuh ka murtadkaa mar walba waa la dilaa haddaanu riddadii ka noqon aanu islaamnimada ku soo laabnin kanna dilkiisu wuxuu ku xidhan yahay qaraabadii ruuxa la dilay ayuu ku xidhan ta kale waxaa lagu magacaabay inuu walaal la yahay kuu dilay faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf dhiiggii walaalkii wax ka mida kii laga cafiyaa isaga waxa saaran inuu si fiican ugu guto wa addaaun ilayhi biixsaan cidda cafidayna waxa saaran inuu markaa si wanaagsan u dabagalo oo qaantiiyo daynta uga sugo kolba si wanaagsan uga qaato ukhuwada waxaa loo jeeda ukhuwat diin ayaa loo jeeda wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu fa aslixuu baynahuma iyagoo islaayaa waxaa lagu magacaabay inay mu'miniin yihiin aayadda kalena allah wuxuu yidhi fa aslixuu bayna akhawaykum zinada iyo qadfiga iyo tuugadu haddii diinta lagaga baxayo laguma kaaftoomeen jeedal iyo gacangoyne waxaa la odhan lahaa layba dila man badala diinahu faqtuluuh lamana odhan khamri cabbkii xadkiisii waxaa laga dhigay jeedal tuugadii waxaa xadkeedii laga dhigay gacan goyn wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa markaa taasi waxay caddaynaysaa sidaa ay khawaarijtu sheegayaan inaynay ahayn taasay caddaynaysaa iimaanku cinda ahli sunnati waljamaca waa ziyaada waa nuqsaamaa ziyaadada iyo nuqsaanta waxaa ku soo aroortay adilo badan liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim wayasdaada aladiina aamanuu iimaana waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana iimaanka waa kordhaa waa nuqsaamaa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aqlaba lidulubbin min kun nuqsaanta diintu nuqsaantaa waa nuqsaan liimaan akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan riwaayaadka qaarkood waxaa ku so aroortay adnaa mihqaali darati min iimaan marka iimaankii ziyaadu kale leeyahay waa kala wen yahay waa ziyaadaa waa nuqsaamaa ghariib waxa ah inay murji'ada qaarkood ay yidhaahdeen in la yidhaahdo iimaanku waa ziyaada ama waa nuqsaama waaba gaalnimaba kutubta fiqiga xanafiyada qaarkood waxay qorayaan fii baabi ridda markay ka hadlayaan waxyaalaha lagu gaaloobo waxaa ka mida odradka la yidhaahdo aliimaanu yaziid wayanqus waa kufri waxaa loo coskaday xadiis mawduuca aliimaanu mukammalun fi lqalbi aliimaanu yaziid wayanqus qaala laa aliimaanu mukamalun fi lqalbi wa ziyaadatuhu kufrun wa nuqsaanuhu shakun waa mawduuc xadiiskaasi xadiis sugan maaha nusuusihiina waxaynu sheegnay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigiba ziyaadada inay sheegayaan iyo nuqsaantaba shaygu hadduu ziyaadana dee waa nuqsaamaana haaliban marka iimaankii wuxuu leeyahay asal iyo shucab wuxuu leeyahay maraatib ashyaada qaarkood haddii laga tago gaalnimaa imanaysa ashyaada qaarkood haddii laga tagana faasiqnima imanaysa ashyaada qaarkood haddii laga tagana waxaa imanaya naqsu daraja darajadu inay nuqsaanto ayaa imanaysa iimaanka iyo camalku waa isku xidhan yihiin yanii qolyihii khawaarijtu waxay wax ku gaalaysiinayaan shay camalka ka mida oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn oo iimaanka mar kamaalkiisaa tegaya kamaalkiisa waajibka abaa mar tegaya iyadoo asalkiisii joogaa la nafinayaa markaasaa la odhanayaa muumin ma aha laa iimaana liman laa amaanata lah macnaheedu maaha haddaanu ammaano lahayn oo ammaanadii ilaalinayn iimaankii xabbadi kama joogta maaha ee nafyigu wuxuu u dhacayaa kamaalkii iimaankee waajibka ahaabaa maqan asalkii laakiin waa baaqi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah iimaan dhammaystiran baanu rumayn baa loo jeedaa haddaba kamaalkaasaa xoogaa war ku jira oo qolada murji'adu markay leeyihiin iimaankii kaamilkaa baan jirin waxay u jeedaan kamaal mustaxaba laakiin ahlusunna waljamaaca waxay uga jeedaan kamaal waajiba oo maqnaanshaha uu maqan yahay oo la waayey qofkii uu noqonayo mucarad lilcuquuba uu noqonayo taxta khatari almashii'a khatartii mashii'ada mid ku hoos sugan mid mid ahl ahlulwaciid ah mid mucarad lilcuquuba ah shay kastoo iimaanka loo nafiyaa dee wuxuu noqonayaa kabiiro ya saasay culammadu yidhahdeen saas aawadeed bay culamada qaarkood tacriifka kabiirada markay sheegayan waxay ku dareen aw nafyu iimaan laa yuminu waladii nafsi biyadihi laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi walaalihiisa mu'miniinta ilaa uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay iimaankii la rabay lama iman ee waajibka ahaa wuxuu ku sugan yahay nuqsaan waxaanuu yahay mucarad licuquuba hadda taa dad baa moodayay inay sunno tahay in walaalaha mu'miniinta a lala jeclaado waxaad naftaada la jeceshahay sunno maahe waa waajib waayo shay kastoo sharciga ku soo aroortay in iimaanka loo nafiyey nafyigaasi ama wuxuu u dhacayaa asalkii iimaankaa la nafinayaa ama kamaalkiisii waajibkaa baa la nafinaya oo fisqaa imanaya macsi iyo cisyaan marka waajib waxa ah walaalaha mu'miniinta in lala jeclaado waxaad naftaada la jeceshahay oo min khayray dunya waalaakhira ah taa waa inaad naftaada ku tababartaa si aad marka xaasidnimadii uga baaqato waxaanay ku dhacaysaa wixii khayra saas aawoodee riwaaya soo aroortay sheegaysa min alkhayr marka kamaal mustaxaba in iimaanka loo nafiyey nusuusta kuma iman sida culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen oo ka mid yahay shaykhulislaam ibnu taymiya sida ku sugan mawaadic majmuuca kutubtiisa la ururiyey ee majmuuc fataawaha ka midka ah. sida mujalladka toddobaad mawaadic ka mida iyo sida mujaladka sideed iyo tobnaad ee majmuuc fataawaha marka khawaarijtu camallada ay wax ku gaalaysiinayaan qaarkood dembiba ma aha qaarkoodna dembi waa yihiin laakiin gaalnimo maaho xadkaa ma gaadhsiisna iimaankii wax ka mid aha loo waayee asalkii iimaankana wax loo waayayo ma aha sidaas aawadeed bay ictiqaadkii ahlusunna waljamaca khilaafeen laa iimaana ila bicamal camalkii waxaa soo gelaya saynu sheegnay camaluqalbi iyo camalu jawaarix camalkii qalbiga wuxuu u qaybsamaa wax aslu iimaanka ku jira iyo wax waajibka iimaankiiyo kamaalkiisa ku jira camalkii jawaarixdu laftiisu waa qaybsamaya waxaan u qaybsamaa afcaal iyo turuug waxaa soo gelaya gaalnimadii in laga tago macaasidii in laga tago bidcooyinkii in laga tago ila waa camal wtarku ficlun fi saxiixi madhabi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih waxaa soo gelaya afcaal wax la samaynayo sida salaaddii iyo zakadii iyo xajkii wahalumajara gaalnimada in laga tagaa waxay ka mid tahay asluliimaan asalka iimaanka ka mid macaasida iyo bidaca in laga tago aan gaalnimada gaadhsiisnayna waxay soo gelaysaa kamaaluhu lwaajib bay soo gudagelaysaa kamaalkii iimaanka ee waajibka salaadda culammada ku gaalaysiinaysa tegista laga tago mujaradu tarki waxay leeyihiin salaadda in lala yimaadaa waa min asli liimaan iimaanka asalkiisay ka mid tahy adilo gaarana waa u deliishadeen tegista salaadda laga tagaa inay gaalnimo tahay camal asaxayaa ma jiro iimaan la'aantii mu'miniintu iimaankoodu siyaadu kala leeyahay waxay u kala fadli badan yihiin siday u kala iimaan weyn yihiin siday acmaasha saalixa u kala badsadeen xataa ictiqaadka qalbiga iyo tasdiiqa qalbiga iyo yaqiinta qalbigu xataa waa ziyaadaysaa ma aho keliya waxa ziyaadaya acmaasha saalixa ee daahirka muuqanaysa tasdiiqu dee martaba waaxida ma aha iyadoo yaqiinnu ruuxu ku sugan yahay baa yaqiintu kale xoog badan tahay oo dadka qaarkood yaqiintoodu ka xoog badantoo ka miisaan badantoo ka sugnaansha badan yaqiinta dadka qaar dadka qaarkood iyagaan shaki ku sugnayn ayaa haddana yaqiintoodu haddii lays yidhaahda shaki geliya way shakin lahaayeen low shukikuu la shakkuu haddii laga shaki siin lahaa waa shakin lahaayeen qaarkoodna wax kastoo la sameeyo lagama shakisiin karo yaqiintoodu waxay u sugan tahay ka subuuti iljibaal marka yaqiinta kale xoog badan marka tasdiiqii qalbiga iyo yaqiintii qalbiga lafteedu waa siyaadaysaa iminka shay baa lagu sheegay cidda kuu sheegtayna waa cid markaa run aad ku taqaan waad rumaysatay tasdiiqii waa jiraa haddana waxa weeye marka shaygii haddana lagugu celiyo dad kale kuu sheegaan oo khalaa'iq fara badani kuu sheego waa kusii kordhaysaa akhiiran markaad waxa weeye shaygiiba adigu shaahido aragto dee yaqiintii waa kusii ziyaadaysa yani mar walba waa kordhaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk